ayb marka eh, aimada badankood jumhuur culamada waxay u badan yihiin khamrada ninkii cadaa in la xadaayo oo xad uu ka waajibayo xad xadkaas qadarkiisa inta uu leegyahay shaafici marka laga ree marka laga reebo saddexda imaam ee kale waxay ku tageen xadka khamradu inuu yahay yacni sideetan jeedal nacam maadaama cumar uu gaarsiiyey sida noo imaan doonto ayb waana qowl oo labada qowl ee shaafici mid kamidana sidaaba uu leeyahay laakiin qowlka saxiixa ee madhabka uu ku socdo waxaa weeyaan khamrada qofkii cabo xad ayay leedahay xadkiisuna waa afartan jeedal imaamkuna waa ka ziyaadi karaa ilaa iyo siddeetan ilaa iyo siddeetan tacziir ahaana u kordhinaa ma ahane xad ahaan ma loo kordhinayo ayb marka imaamu shaafici qowlkiisa mashhuurkaa kaas waay in xadkeeda waa afartan ma laga yaray karo afartan afartan in laga badiyaana waa bannaan tahay ilaa intee la gaarsii karaa sideetan sideetan lagama badin karo soo ma garani ayb taasaa marka aimada eh, imaamu shaafici saddex aimada isku khilaafeen waxaa haddana marka iyadu war ka taagan yahay khamrada waxaa laysku waafaqsan yahay khamrada cinabka laga sameeyaa inay khamro tahay jumhuur iyo xanafiya isku wada waafaqsan yihiin ayb amaa khamrada aan cinabka laga samaynin khamrada aan cinabka laga samaynin iyay xanafiyadu waxay leeyihiin haddaynan wax sakhraaminaynin oo xaddu markaas xad eh, yar qofkii ka cabe xad yar oo aan sakhraamis gaarsiinaynin dhib mala ayay leeyihiin nacam oo hadduu wax badan ka cabana oo ku sakhraamaya dhibay leedahay yani iyaga waxaa xaasilka wixii aan cinab ahayn waa kala saarayan qaliilkiisa waa banaan yahay leeyihiin katiirkiisana ma banaana waana muskir shaygii ogow nacam sooma garana marka jumhuurtana arrintaas waa ku diideenoo waxay dhaheen ama cinab ha laga sameeyo ama timir ha laga sameeyo ama geley ha laga sameeyo ama qasab ha laga sameeyo allaale wixii la doono ha laga sameeyo mar hadday khamra noqoto oo caqligii ay dabooleyso wax yar in laga cabo iyo in wax badan laga cabo isku hal cinab iyadana ma kala duwanay dhahaan ayib waana masalada la yidhaahdo mas'alatu nabiid culammadii reer kuufa abu xaniifa oo kamid ahay nabiidka asaga waxay u arkeen jawaaz inuu bannaan yahay arkeen eh, haddii aan cinab aanu ahayn ayib taasna marka iyagii jumhuurta aada isugu khilaafay madhabkoodana madhab raajixa ma ahan madhabka jumhuurta ayaa adiladu ay xoojinaysaa ayb can anas bni maliki radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalama nabiga utiya birajulin nin ayaa loo keenay qad shariba alkhamra khamradii cabay fajaladahu waa jeedlay bijariidatayni laba laan ayuu ku dhuftay laba laamood ayuu ku garaacay naxwa arbaciina afartan ulood ku dhawaad ayuu naxwa arbaciina afartan oo kale ayuu ku dhuftay laba laan ayuu ku garaacayey afartan jeer ku dhawaadowna ku dhuftay qaala wafacalahu marka naxw arbaciinadan jazmi meeshaan hadda kuma jiro culamada marka waxay le hadii xad ay ahaan lahayd wuu jazmi lahay naxw arbaciina shay oo hadda la jazmiyey ma ah tiradiisa xadna waxaa lagu yaqaanaa wixiisu waa jazmisan yihiin qaala wafacalahu abuu ayaa sameeyey falamaa kaana cumaru cumar marku ahaa waqtigiisa ay falamaa kaana zamanu cumar markii uu ahaa istashaara naas dadka ayuu la showray faqaala cabduraxmaan ibnu cawf ayaa yidhi akhafu lxuduudi xuduud midda ugu fudud hamaanuuna sideetan waayo xuduudda maxaa ugu yara sideetana ugu yar marka khamrada la dhaafo inta kale sideetana ugu yar oo xaddul xaddulqadfi ah ayb fa amara bihi cumaru cumar wou amray marka sideetankii muttafaqun caleyh waxaa laga qaadanaa marka inuu nebigu ku dhawaad afartan garaaci jiray marka cumarna markii dambe maslaxa ahaan xilligiis waa bateen dadka khamrada cadaya ee lagu soo qabanayo badatay marka imaamkuna wuxuu leeyahay inuu isku daro xadkii iyo mararka qaar tacziir inuu ku daro haddau maslaxa u arko nacam marka intaan kale imaamu shaafici wuxuu le waa tacziir afartanka kale waa tacziir lidalika cali wuxuu dhihi jiray cali bn abi aalib radia allahu canhu wuxuu dhihi jiray afartan afartan markaan ku haddaan ku dhufto haddii ou dhinto wax diya aniga ma bixinayo sababto ah sidii nebiga sameeyen samayna sooma garan sideetan markaan afartan ka badiyo oon sideetan gaarsiiyana haddii ou dhinto diyadiisa waa dhiibi lahaay sababtoo a ah waxaa weeyaan afartanka dambe wou ka xalaal meerana xoogaa wou ka xalaal meeranaya marka akhafu lxuduudi hamaanuuna saa waa riwaayo waayo akhafu lxuduudi hamaaniina sidaana marka waa waa soo aroortay haddii marka sidaas la yidhaahdo waxaa loo tawjiihinayaa akhafu lxuduudi xuduud midka ugu fudud ajiduhu aan helayo hamaaniina akhafu lxuduudi xuduud kan ugu fudud ajiduhu hamaaniinan ka helaya sideetan inuu yahay ayaan arkayaa oon helayaa ayb amase waxaa kaloo timid akhafa alxuduudi thamaaniina sidaana riwaayo ahaan waa u timid macnuhuna markaa wuxuu noqonayaa ajidu akhafa alxuduudi thamaaniina labada marka saasay ku nasbisanaanayaan ibnu caaar oo tilmiid tilmiid anawowi ahaay ibnu caaar oo tilmiidkii nawowi ahaay ee tarjamada nawowina qoray imaamu nawowina uu kala dardaarmay kutubtiisa inuu dhamaystiraba oo imaam weyn ahaa runtii kutub badanna alifay mualifaadna leh waxau tilmaamay riwaayadan akhafu lxuduudi hamaanuuna culamo ayaa saa warisay soo naqlisay oo mubtadae khabar ka dhigtay taasna marka isaga waa baciidsaday waana fogeeyey laakiin xaafidku wuxuu yidhi ma foge ee eh, riwaayo haabito oo soo aroortay marka waxaan u fogeysanahay marka ma foga mutafaqu calayhi walimuslimi can caliyin radia allahu canhu fii qisati lwaliid bni cuqba waliid bni cuqbana wuxuu ahaa cuhmaan nin ku hooye ah uu ahaa marka khamrow cabay kuufo ayuu ka tali jiray marka eh, dadkii intuu tujiyey ayaa marka uu salaadii subax afar ragcaba iska tujiyey dadkii nacam markaasuu yidhi ma idin ziyaadiyaa afar afar ma idinkaga badiyaayu afar ragco markaase eh, ibnu mascuud ayaa joogay markaasay dheheen maa zilnaa fi ziyaadatin haddanba ziyaado ku jirnaay dheheen salaadiis afar la tukanaa iyadaaba ziyaado ah waaba ku dhex jirnaaba ziyaada markaasaa cuhmaan loo keenay markaas cuhmaan cali ba u dhiibay wuxuu yihi xadka ka oogiy ku dhufa garaac ayb qisada ninkaa weliid ibnu cuqba marka jalada nabiyu sala allahu alayh waali wasalam caley wuxuu yihi nebiga wow jeedlay arbaciina afartan وabu bakri arbaciina wacumaru amaaniina wakulun mid kastaana sunatun sunna wa marka wakulun sunatun marka uu leeyahay manaa waxaa weeyaan tan nebiga dabcan eed ishkaal maleb inay sunno tahay mid abubakr tan cumarna waa sunno oo sunatu khaliifa sunatu eh, amiir lmuminiin cumar ibn khaaab ka wadaa wa hada kanana axabu ilaya anay ii jacayl badan yahay fi hada xadiid ana rajulan shahida calayhi nin baa ku markhaati kacay anahu ra'aahu inuu arkay yataqaya lkamra khamra inuu iska matajinayo ayb faqaala cusmaan inahu lam yataqaya ma aanu matagin haa khamradii xataa sharibaha ilaa u kacday kolley qariino kalena waa jirta mujarad qofkii khamro inuu ay ka urayso ama uu matagaayo khamro keliya xadkii uguma waajibaayo sababta waxaa dhici karta in la qasbay in lagu dirqayaa dhici karta waxaa dhici karta inuusan khamro u malaynaynin oo biyo isaga maleeyey markuu cadayna ou gartay kuma tageen markaas marka ma la dhihi karo nin kastoo ma tago ama laga uriyaba waa la karbaasha taas iyadoo qariino kale unbaa ayaa jirtay ayb naam riwaayadan marka iyada waxay cadaynaysaa marka afartanka iyo sideetankuba inay sunno yihiin calina markii dambe inuu afartan karbaash uu ku dhufa jiray xilligii dambe cali isagoo afartanka ayuu yeelay markii cumarna sideetanka ayuu ku raacay asxaabta marka labaduba in marka lagu dhaqmi kara sidaas imaamu shaafici ku tegayna ay tahayo afartanna waa xag wixii ka dambeeyana waa iska tacsiir wacan mucaawiyata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalam anahu qaala fii shaaribi lkhamri nebigu wuxuu ka yihi shaaribulkhamraa idaa shariba hadduu cabo fajliduuhu garaaca uma idaa shariba hadduu cabo fajliduuhu garaaca uma idaa shariba thaalitata fajliduuhu garaaca uma idaa shariba araabicata fadribuu cunuqahu marka afaraad hadduu luqunta ku dhufto dila akrajahu axmedu wahada lafduhu wlrbaca iyo afarta wadakara tirmidiyu waxau tirmidi sheegay maa yadulu wax tusaayo calaa anahu mansuuqun xadiidkan inuu mansuuq yahay waakhraja dalika abu daawuudana waa soo saaray naasikiiba abu daawuud soo saaray waakhraja dalika abu daawuudana waa soo saaray sariixan isaga oo cad can zuhriyi buu kasoo saaray masaladan shaaribulkamraha hadduu marka afaraad cado in la dilaa iyo inaan la dilaynin jumhuuru culamaa waxay ku tageen inaan la dilaynin oo dilka la nasakhay oo waxay dhaheen ijmaaca ayaa waxuu tusay dallal ijmaacu calaa nafsihi xadiidkan in la nasakhay ijmaaca muslimiinta tusaay dhaheen tirmidi isagu jaamiciisa wuxuu ku yidhi markuu sheegay axaadiidkan wax nasakday waalcamalu calaa hada alxadiidi cinda caamati ahli lcilmi laa naclamu baynahum ikhtilaafan fi dalika fi lqadiimi walxadiid annaga waxau yidhi wax khilaaf ma oginin hor iyo gadaalba hor iyo dambaba khilaaf ma ognin arrintan yani in la nasakhay xadiidkaas <clears throat> wa mima yuqawi hada waxaa xoojina waxaa kamid u yidhi maa ruwiya can nabiy sala allahu alayh ali wasalama min wjuhin kasiira anahu qaala laa yaxilu damu mri'in muslimin yashhadu an laa ilaha ila allah wa ani rasuul llah ila bixdaa kaas ayaa cadaynaya oo xadiidkaas ninka khamrada cabo in la dila kuma jirin saa darteed marka kaas iyo ijmaaca ayaa waxay cadaynayaan in xadiidkan oo in la dilo ah haddau marka afaraad cabo inuu mansuuq yahay ibnu xajarna isaga wuxuu ku daray xadiid zuhri riwaayo zuhri oo azuhriyu can qabiisata bni zu-ayd min layraa ayuu ka warinaa in nebiga uu iska daayay markii dambe dilka iyo qatliga inuu joojiyey in la dilo yani ninka marka afaraad khamre lagu soo qabto in iska joojiyo kaas ayay marka keeneen ayaa marka naskigiisa cadaynayay dheheen mas'aladan marka siyuudi baxsi ayuu ka sameeyey alimaamu siyuudi xaashiyadiisa tirmidiga xaashiyatu calaa sunani tirmidi cadim abadina waa soo naqlinaa cawnulmacbuudka nacam wuxuuna isagu rajaxay in la dilaayo oo axaadiistan xadiidkan ansaxay wax nasakhay ma malahan xadiidkan oo zuhri oo waa nasakhay laleeyahayna xadiis mursal ah waay sababto ah qabiisata bnu zu-ayd caamal fatxi u dhashay nebigu markau dhalanayo laba sano iyo wax waxyar jiray marka nin laba sano iyo wax waxyar jiray riwaayada uu nebiga ka wariyaa waa mursal waay suxbadii ha usugnaata laakiin saxaabi waa yahay laakiin xadiisuhu mursalun sababto asagoon umayis ahayn nabiga soo gaahay taasna marka mustalaxan waa uga hadalna marka riwaayadaas marka waxa weyaan mutasila ma ahan waa mursal saa darteed marka ma ubabac dhigi karto xadiidkan saxeix ah ayb midda labaad xataa hadduu noqon lahaa xadiidku saxeix axaadiidtan ayaa laga hormarin lahaa sababtuna waxay tahay waa kuwan waa yani qisadan eh, eh, xadiidkan hala dilo ah iyo xadiidkaas oo qisa xadiidku qiso ahay nin mar afraad lasoo qabtay nebigu iska daayay marka taas waxay leeyihiin ficilka nebiga iyo qawlkiisa qawlkaa la hormarina alqawlu muqadamun cala alficli lixtimaali lkhusuusiya taasaa usuulka ku jirta nacam waxaa kaloo yidhaahdaan waaqicatu cayn waa waa wax mar dhacay waaqacatu caynin laa cumuuma lahaa amaa qowlka nebiga laakiin cumuumau leeyahay isaga sababta annagaa nala amray intaas oo wejiba marka la fiiriyo tan kale sa waxuu yidhi weliba saxaabada iyagu dadka kale waa ka duwanaayey waxyaalo badan oo iyagu marka xasanaad badan iyo mawaaqif ay nebiga la xaadireen iyo ayaa dhici kartay in dunuubta qaar hadday galaan laga dhaafaxtaa oo wuxuu soo qaadanaya xaaqib ibn abi baltaca markii yani nebiga warqadiisii gudbiyey oo in lasoo socdo u sheegayoo gaaladii uu warbixin siiyey xukunkaas dil ahay xukunkaasoo kale dil ayuu ahaa laakiin nebiga waa dhaafay wuxuu yii lacala allaha alaca calaa quluubi ahli badrin faqaala acmaluu maa shi'tum fainii qad wafartu lakum laakiin wuxuu yidhi dadka hadda xamrada caadaystay oo iska cadaaya oo ayagoo aan mashaahid ay caadireen aan jirin taasoo kale la dhihi maayo waxaa kaloo masalada iyadana baxsi fiican ka sameeyey musnadka taxqiiq uu taxqiijiyey musnad musnad imaam axmed axmed shaakir naam axmed shaakir takriijka uu musnadka takriijiyey xadiidkan marka uu maraayo aad iyo aada ugu dheeraaday masaladaas baxsigiisaasna risaalo gooni ahba laga dhigay wuxuuna u iishay in la dilaayo ninka hadduu mar afraad lagu qabto ayb xadiidkan camalan bihada xadii cala kuli xaal jumhuur culamaa waxay u badan yihiin in aan la dilaynin oo ijmaac ijmac jiro ijmaacaasina ou nasakay xadiidkan ijmaacuna ad waxaa weeyaan eh, isagu eh, waxna ma nasakho lamana nasakho laakin yadullu calaa naasikin naasiko tusaa sida macruufka ama ah ijmaacaas suyuudi wou diiday oo wuxuu yii waxaan ku radinaynaa yii daaifo oo culamada kamid ay ka sugnaatay dilkaas imaamu axmed waxa uu wariyey can cabdillahi bni camr bn alcaas faqaala cabdillaahi wuxuu yidhi iitunii birajulin nin ii keena uqiimu calayhi xad nacam nin ii keenuu yidhi uqiima calayhi xaddu lkhamri nin saddex jeer khamre xadkeed laga oogay ii keena ayuu yidhi fain lam aqtulhu haddii aanan dilin fa kadaabun beenlowaan ahay haddaanan dilin dibada ka hor saddex jeer lasoo xaday ee khamre cabay ii keena anaa dilay hadaanan dilin beenaalanba ahay wej kalena waxaa looga wariyay inuu yihi iitunii biman shariba khamran fi raabicati walakum calaya an aqtulahu waxaa leedihi ood igu leedihiin inaan dilay ma garani marka mar haddii saxaabi mina saxaaba kamida ou dilku arko markaa ma jiro ijmac ma jiro alaa kuli xaal dalaalada arrintan masalana an abi hurayrata radi allahu canhu qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalama idaa daraba axadukum midkiin hadduu garaacaayo falyataqil wajha wejiga ka dhowrsado muttafaqun calayhi yani marka la xadaayo oo karbaashka qofka lagu dhufanayo wejiga in looga dhuftaa ma aha taasaa laga qaadanay can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal qaala rasuulu lahi sala allahu alayh ali wasalam laa tuqaamu lxuduudu xuduuda lama oogo fi lmasaajidi laguma oogo masaajida dhexdeeda rawaahu tirmidiyu walxaakim ayb xadiidkana waa xadiid xasana duruq badan buuna leeyahay waxaana laga qaadanaya masaajida inaan xuduudda lagu oogin sababtoo ah xuduudda waxaa ka dhalanayo dhiig iyo yani markaas iyo qofkan la garaacayo dhiig baa ka imaan karo kan gacanta laga goynayo dhawaaba dhiigay gacanti marka waxyaalahaas in masaajidii marka laga ilaaliyo wacan anasin radia allahu canhu qaal laqad anzala allahu ilaahay wuxuu soo dejiyey taxriima alkhamri khamrada taxriimkeeda walxaal maa bilmadiinati madiinana aanay jirin sharaabun sharaab yushrabu yacabo ilaa min tamrin timir ma aana akhrajahu muslim khamrada taxriimkeeda waxuu soo degaya iyadoo waxuu soo degay iyadoo wax lacabaa oo khamro laga samaysadaaba aanay jirin ilaa timirta maaha maxaa laga qaadanaya timirta khamrada laga sameeya inay khamro tahay an umara radi allahu canhu qaal nazla taxriimu lkamri khamrada taxriimkeeda ayaa soo degay wahiya walxaal hiya iyada oo min hamsatin shan ka ahaatay min alcinabi wاtamri waalcasali wاlxindati wاshaciiri wاlkamru kamrana maa khamara alcaqla oo caqliga daboolo muttafaqun caleyh shan shay ayaa khamrada markay taxriimkiisa soo degaya shanaa laga samaysa jiray cinabka timirta malabka xindada xindada waa qamadiga shaciirta heeda geeddhowda nacam markau shantaas sheegay oo sidii nas camal oo u sheegay ayuu wix la cillo ah wixii shantaas cilladooda oo kale laga helo yuu raaciyey cumaro qaacido guudow sheegay waxa uu yidhi waalkhamru maa khaamara alcaqla khamro waxaa la yidhaha wax caqliga dhamaana yani asalkiisu ay wax sakraamiyaan caqligana daboola khamro la yia shaygu haddaan asalkiisa wax sakraami jirinba de khamre ma noqonayo markaas ma garan haddaan inta la daboolay aan la khamre aan yani int yani inta weel lagu riday la daboolay la khamiirinin oo shaygii masalan cunto iska caadiyo aan aan aan aan aan sakraanba aan lahayn ayuu qofkii cunay cunay waa iska badiyey markaas xoo ku wareeray taasoo kale ma noqonaysa asalkiisa wax in lagu sakraamo asalkiis uu yahay nooc allaala nooca doonaba haka yimaadee haday caqli waa khamri isaga kaas walkamru maa khamr alcaqli waxaa weeyaan ashyaada hadday macluula ay tahay ashyaada labaa loo qaybiya sharciga marka laga hadlayo shay macquululmacnaa ah iyo shay oo gayru macquulilmacnaa ah oo iska tacabudi ah macna waxaa weya adiga macnaha ka dambeeya iyo ciladiis ma taqaani waa lasna kaa adoonsaday masalan salaada subax marka waaga beriyo waagu markau dhasho iyo labada ragco oo lagaa rabo calaaqa ka dhexayso dhexaysa mataqaana adiga taqaana calaaqa ka dhexayso waaga beri beryadiisa iyo laba ragco ma macquulul macnaa ma aha kaasoo kale wax looga qiyaasan karaa ma jiraan amaa shaygu hadduu yahay laakin shay ciladiisa iyo macnihiisa la garan karo xukunku wuxuu noqonayaa wixii sharcigu shaygaas uu ka hadlay iyo wixii macnihiisa lehna waa soo gelaya soma garan iyo wixii macnihiisa leh daahiriyada ayaga waxay sameeyaan inta nas unbay ag istaagayaan bis naskay ag istaagayaan ilxaaq maba yaqaanaan wax ilxaaq layraa ma yaqaanan wax la hela waxaa laga warinaa masaa'il oo mustabshacaad aada loola yahay nabiga aleyh salatu slam markau reeba biyo fadhiya in lagu kaadiyo qofka u yani eh, eh, laa yabulana axadukum fi lmaai daa'im biyo eh, fadhiyo oon soconaynin yaanu ku kaadinin waxay kuleeyihin hadaad intaad koombo kusoo kaadayso biyihii ku shubto ma dhib ma lahan ay kuleeyihin waxaasoo kale hadda waxaa weyaan marka xugun macquululmacnaa ah oo ciladiisa la garanayo inay ta xagga aynan meel kale utal dhibaatan <clears throat> gabadha bikrada marka ay yani muxuu yii nabiga waidnuhaa sumaatuha dhibigrada idinkeeda waa macne aamus ma lagu nikaaxa shib haday dhado waa raalli hadday hadasho ay tira nikaaxi lama nikaaxin daahiriga maan taasoo kale waxaa weyaan waa waa waa waa daahiri waa jumuud waa jumuud daahirinimo ah fiican sharcigu wuxuu qabaa wixii macquululmacnaa ah wixii macnaha la wadaago walow yaana balla cadaynina yulxaqu bih sooma garanin waxaa kaloo la haleeshiiyaa wax macnaha uga owleysanba shaygan macnihii loo xarimayaa taqaanaa wax uga owleysan hadday soo baxaan min baadi owla saxwa khiaab saxwa ah. khiaab ayaa layahaa min baadi owla xooga kusoo galaa waxaa lagu yiri masalan falaa taqul lahumaa ufin waalidka ufadhi ufdhihidda waa maxay iidaa waas waalidka dhibay ku tahay darbiga oo kale in waalidkii la garaaco ama la dilo min baabi awlaa sababto ah haddii uf ay dhib ku tahay waalidka lagu diiday maxaa xagga macnaha uga sii xeel in la tumo sooma daahiriyada marka calaamadada daahiriya waxaa ku laazimayso tumidana xaaraan maaha inay dhahaan a ku laazimayso naam marka waa mushkilo wixii tacabudi ahna qiyaas lama geli karo wixii tacabudi maxdi ah iska ah qiyaas ma gelayaan ayaguna waana badan yihin waxyaabaa bal aaliban waxyaabaha cibaadaadka yani haaliban cibaadaadku waxay u badan yihiin tacabudi inay tahay oo macnaheedu aan la fahmi karin saas ibnu dabdilciid saasuu leeyahay wa umuuru lcibaadaati haaliban tacabudiyat waa mucaamalaadka iyo nikaaxa iyo dalaaqa iyo qayb jir oo cibaadaadka kamida ah, macquul macquululmacna an ibni cumar radi allahu canhuma an nabiy sala lahu alayh marka cumar qaacida guud alkamr maa khamar alcaqla shantaan waxay la macnaana waa la sooma garanin hadda qasabka qasabka baalkan sokorta laga sameeyo khamraa laga sameeya isaga waxaa laleeyahay maadaama aan nusuustu sheegin khamradiis waa la cabi karaa meel lama dhaha macnihiiba wataa liannahu maxaa yeelay iyo amir caql caqliga daboola an ibni cumar radi alahu canhuma an nabiy sal lahu alayh ali wasalama qaal kullu muskirin muskir dhammaantiis mid kasta wax sakraamiya khamrun khamro weyaan wakullu muskirin muskir kastaana xaraamun xaaraam shay kastoo muskira markaa khamro wakullu muskirinna xaraam muskir kastaana wa xaaraam marka xanafiyada meeshaan marka ku radinay oo iyaga cinabka iyo keliya kasoo reebay oo kayrulcinab yiri intiisa yar oo lagu sakraaman waa laska cadi karaa taa iyada marka waa la diiday shaygu hadawba muskir yahay khalaas xaaraam akrajahu muslim wacan jaabirin radia allahu canhu ana rasuula lahi sala allahu alayh ali wasalama qaal maa askara kaiiruhu maa wixii askara oo sakraaminaayo kaiiruhu intiisa badan faqaliiluhu kuwiisa yar xaraamun xaaraam wixii kimiye badan hadii laga cabo ay ku sakraaminayaan calaacashaas bee ka cabta xaaraam masalan khamrada oo kale haddaad dhala qof uu cabo waa ku sakraama dhale maadaama inteeda badanba waxaan hadii lagu sakraamayo kaba yarna waa xaaraam lama ogola waa israacay akhrajahu axmedu wlarbacatu saxaahu ibnu xibaan waana xadiis saxiixa wacan ibni cabaasin radia allahu canhuma qaal kaana rasuulu llahi sala allahu alay ali wasalama rasuulka wuxuu ahaa yumbadu lahu in loo nabiideynaayo azabiibu zabiibka fi siqaai sibraa ayaa nabiid looga dhigaayo fayashrabuhu yowmahu maalintiisaas u cabayo iyo walada beri iyo bacda alhadi beri dambe faidaa kaana masaau haalitati galabta saddexaad hadow wax ka yaala sharibahu waa cabayo wasaqaahu dadkana waa waraabinayo fain fadala shayun shay soo harana ahraaqahu waa daadinayey akrajahu muslim nebiid waxaa la yidhaha waxaan hadda casiirka la yidhaha casiirku waagaas waxaa loo samey jiray timirta ama cinabka ayaa inta lasoo qaada yaa biyo weel biy sibraar biyo ay ku jiraan ayaa xabadaha timirtaa lagu dhex ridaa dhowr timir ayaa inta lagu ridaa lagu daboola xoogaa markay maalin camal ku jirto dhanaanay yeelanadhanaan banaankaasa marka laga rabaa oo sharaab ahaan loo cabaa biyahaas marka nebigu maalintiisas waa cabi jiray berito kale waa cabi jiray maalinta saddexaadna waa cabi jiray maalinta saddexaad galabteeda marka la gaaro hadday wax baaqi ka yihiin waa cabaaye dadkana waa waraabinayo <coughs> hadday wax soo haraanna waa daadinaya yani maalinta afaraad hadduu gaaro khamrow noqona man isbedela inta karkaro ayuu khamro noqona hadda marka laba maalin iyo saddex maalin xad ma ahane waxay ku kala xiran tahay cimilada qofka uu ku nool yahay iyo iyo meesha la geliyey iyo sida loo keydiyey iyo ashyaadu yani isku khamiir ma aha isku isku isku wakti ma khamiiraan marka adu waxa un laga fiirina hadduu intuu karkaro oo wax takraaminayo oo yani inuu khamro yahay loo jeedo lama isticmaala waxaa kaloo laga qaadanaya nabiidka in la isticmaali karo haddaanu karkarin intuusan khamra noqonin in la isticmaali karo waan umi salamata radia allahu canha an nabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal ina allaha alla lam yajcal ma yeelin shifaa'akum idinka caafimaadkiina fii kii xarama calaykum oo idinka xarima akhrajahu lbayhaqiyu wasaxaabahu bn xibaan waana xadiid xasana xadiidkan waxaana laga qaadanayaa shay ilaahay naga xarimay cayntiisa inuunan noqonaynin yani ilahay inuusan daawoba noo gelinin lidalika dadkaasi dhiigga cabsiinayo marka oo dhahaayo dhiig waa daawo faman idura hayra baaqin walaa caadin falaa isma calayhi waa qaldan yihin maxaa yl dhiig ilaahay hadou naga xarimay intou naga xarimay haddana daawoma nooga dhigayo laa jadeecowsa daaweynin waxa daaweyn bal isagaa cudur ka buuxaaba dhiigga soo maarag qofku markau jirado isla markeeda jiradiisa xagee laga ogaana sida badan dhiigga soo dhiiggii marka jiradii iyo jermiska dhamaa dhiigo awxola u socdaa marka in dhiiggii qofkii la cabsiiyaaba jiraba iyadaa jiro lagu keenayayb waxaasna waxaa ka dambeeyo shayaaiin dadka dadka dhiigga cabsiiya waxaa weyaan shayaaiintaa faray sidii ay shayaaiintu xilligii nabigaba caleyhi salaatu wasalaam ay dadka dhihi jireen eh, ay dhihi jireen alla uu yihi subxaanahu watacaala eh, walaa taakulu mima lam yudkar ism llahi caleyhi wainahu lafisq waina shayaaiina layuuxuuna ilaa wliyaa'ihim liyujaadiluukum wain adactumuuhum inakum lamushrikuun waxay dhihi jireen baktigan neefka aada idinka gowracdaanna waa cunaysaan kii ilaahay dilana waa bakti aad leedihin shubha noocaasay la imaadeen neefkan bakti ilaahaa dilay kaas marka idinka ma cunaysaan kan aad gacantiina ku disheenna waa cunaysaan markaasu ilaahay yidhi kuwaas marka ina shayaaiina yayixuuna ilaa awliyaai liyujaadilkum wain adactumuuhum inakum la mushrikuun dheecdaan mushrikiina noqonaysa marka shaydaanka isagaa dadka in baktiga la cuno dhiig in la cabo waxaas isagaa dadka faro walciyaadu bilahi xalalada iyadana khamrada wax ma daaweysa qaar iyadana ka dhaadhacsan khamrada in jabeecada lagu daaweynayo iska khuraafaad khamra daawo maaha iyada marka halkan waxaa kaloo laga qaadana kaadida geela inaysan najaas ahayn xaaraanna aysan in la cabo soo ma garan maxaale nebiga waxbuu ku daaweeyey kaadi geela ma dhici kartaa marka nebigii oo dhahaayo in allaha lam yajcal shifaa'akum fima xarama calaykum haddana ina isaga haduu mar wax ku daaweeyo ogaano waxaa weya inaysan najaas ahayn way marka ayb najaasta iyo xaaraanta calaaqa ka dhexaysa shaygu hadii mar waa najaas la yihahdo waa xaaraam laakin shay kastoo xaaraam ah najaas ayb marka najaas waxa weeyaan marka waa saasay inaanu marka najaas ayn waxyaabihii nabiga wax ku daaweeyey xadiidka waa laga qaadanaa wacan waailin ilxadramiy ana taariqa bna suwaydin radia allahu canhu sa'ala nabiya sala allahu alayh ali wasalam uu su-aalay can alkhamri khamrada yasnacuhaa ou samaynayo lidawaa'i liajli dawaa'i daawo darteed khamro ou samaynaayo si ay daawo u noqoto daraaddeed faqaala wuxuu yidhi inahaa iyadu laysat bidawaa'in daawo ma ahan walaakinahaa laakiinse iyadu daa-un cudur waaye iyadaa cudur akhrajahu muslimun abu daawuuda wagayruhumaa marka waa kaas daawo ma noqon karta marka khamr baabu tacziiri waxukmi saaili tacziirkii cadaynteediiba u baab yahay iyo waxukmi saaili kii soo xadgudba xukunkiisa saail waxaa la yidhaha ninkii naftaada kugu soo xadgudba iyo maalkaaga can abi burdata alansaariyi radia allahu canhu anahu samica rasuula lahi sal slam yaquul laa yujladu lama jeedlo fawqa casharatin toban ka badan fawqa casharati aswaadin toban jeedal ka badan ilaa في xaddin oo min xuduudillahi ah maaha muttafaqun caleyh halkaan marka waxuu cadaynaya marka tacziirtu toban karbaash kama badan karto nacam tacziirta haddii karbaash laga dhigaayo toban kama badan karto soo ma garan xadiidkan marka taasuu qeexaya tacsiirta marka toban toban sagaal sideed lamidaa ah laga dhigaya haddii jadal la rabo lagu casiro ayb wacan caaishata radia allahu canha ana nabiya sal marka tacsiirtuna waxaa wax aan hadda sharcigu xad u samaynin xuduud iyo tacziir waxay ku kala duwan yihiin xuduud waa muqadar cuquuba muqadara tacsiirta cuquuba muqadara ma ah wa maraduha ila limaam tacziirta waxaa loo celinaa ijtihaad alxaakim xaakimka ijtihaadkiisa amaa xuduudan laakiin xaakim ijtihaadkiisa maa loo celinaa maya qur-aanka iyo sunada cadaysaa waan caaishaa radi allahu canha ana nabiya sala llahu alayh ali wasalama qaala nabigu wuxuu yihi aqiiluu iska cafiya dawil hay-aati hay-aadka casaraatihim iska dhaafa aqiiluu dhaafa dawilhay-aati hay saaxiibka casaraatihim kuf kufkooda u dhaafa ila alxuduuda xuduuda maani rawahu abu daawuud wanasaa waa xadiid xasana dawil hay-aat marka laga wadaa waxaa laga wadaa qofkii aan hadda ka hor dembi lagu aqoonin nin akhyaar oo aan dembi iyo xumaan iyo lagu aqoonin iyo hadda ka hor in la ciqaabay iyo shar aan lagu aqoonin ninka noocaas waa nin saaxiibu hay-a ah eh kuf kufka ow qof qofa iska daaya haddaanu la imaanin shay xad keeno hadduu xad la yimaado waa lagu oogaa xadka sooma ma garanin halka marka waxaa laga qaadana tacsiirta dadka dawlu aadka in laga daayo oo xoogaa laga indhalaado ayb dawlu aadna waa dadka aan sharta lagu aqoonin dadka aan sharta lagu aqoonin maxaa yeelay insaanka haalibkiisaa laga fiiriyaa haalibuhu haddii khayr uu yahay waa qof akhyaara in lagu degdegaana ma aha hadduu qaalibkiisu shar yahayna kuf kufka oo sameeyo waa loo qabana walidaalika taxdiidkan marka iyo oo kale waxaa soo gelaayo dabcan dadka ahlu cilmiga ah ama ahlulfadliga ah ee lagu yaqaano cilmiga iyo sunnada ee lagu yaqaanana haddii kuf kuf uu ka dhaco oo xagga yani masaa-isha diiniga iyo hadday kuf kuf uga yimaado yani in si markaas loogu naseexay karana loogu naseexay oo aan tashhiir lagu samaynin oon ama mansilada wax loo dhigin la caynin oo aan la tashhiirinin eedda laga dulqaado qaado sheikhulislaamna wuxuu alifay kitaab la yidhaha rafculmalaam can a'imati alaclaam a'imada marka waa dawl hay-aad hadday jiraan waa a'imada islaamka wancam lakin maxaa kufkufka laga kufkufkooda iyo masaa gafafkooda inaan yani lagu ceebaynin oon ceeb looga dhigin oo laga markaas haysa taas marka macnaheedu ma waxay tahay xaq iyaan la sheegin dada isla markiiba waxay u arkaayan in xaqa la qariyo waxay kuleeyiin anagu marka isu naxariisa mayno ahlu sunnaha xataa waa isradinaya xataa adaan ahlu sunnana anagu waa isradinayna isu naxariisa mayno taas masaas xaqa waa sheegi kartaa khada waa caday kartaa ma lagugu haya taas laakiin allow aad inaad dusha uga tuurto qofkaan maya taas lama ogola culamadu xaqa waa sheegi jireen ayagoo xaqa sheegay oo dhahay masaladan shaafici waa ku gafay masaladan axmed waa ku gafay ayaa haddana walaha ay u haayaan imaam axmed iyo imaamu shaafici baaqi oo iska ahaan soo ma garani dad oo marka intay cajalaadka dhegeystaan ama kutubta baaraan oo waxaa arkee dad yani sanawaad qof eh, aima kitaabadooda is akrinayaan ajaladaada cajalaaday dhegeysanayaan si ay hal qalad ama laba qalad uga soo saaraan waxaa laga yaabaa nin sheekh oo boqol iyo konton cajal duubay kitaab in waxaa laga yaabaa hal cajal qayb yar oo kamid a oo khada ah inay soo gasho halkaas khadhaa ah lasoo qoranaa markaas ah boqol muxaadaro inta laga sameeyo ayaa meel walba lagu tashhiirina ummadii faa'iida ma ugu jirta uguma jirta faa'iida dadkii unbaa marka waxaa kaloo xadiidkan muhiimadiisa ku jirto haddii dadka hay aadka kufkufkooda aan laga indhalaabin mujtamaca cid laga heebaysa ma soo haraysa arrintaan annaga dalkan aan joognana dhibkeeda ninkii arkayna waa arkay ninkaan arkin oo dee caqligiisa oo gaaban yahayna insha allahu tacaala waa arki doonaa haddii ilaahay caqli siiyo waxaa weye ummadda waxaa fiican inay culumo iyo caamo ay kala tahay dad marka ay dhib ou soo waajaho ay Eh, yani dad makraj u noqdo oo ay masaa-isha u celiyaan oo marjic ah inay ummaddu yeelato haddii marka la yiraahdo dadkaas marjica noqonaayana waa dad dawl hay-aad ah haddii halka qalado ay sameeyaanba la yiraa yani waa mubtadiciin khubaso ah ummaddii marka marjica day waysa berito yaa marjic u noqonaya dadka markaalaweyna lidalika dadka culumada ee sunnadan anigu dadkaan ka hadlaayo dadka aan ka hadlayo waa dadka ahlu sunnada dadka ahlu sunnada ee kufkufka u ka dhaco ayan kaana kufkufidaas xataa fi umuuri alcaqiida ha noqoto haday doonto sheikhulislaam ibnu taymiya raximahullah kutubtiisa wuxuu leeyahay masaa-isha culummada haddii qofka caalimkaa ijtihaad dartiis khada oo u galo sawaaun khaladkaas ha aada mas'ale farci ama mas'ale asala ah. haddii uu ku qaldamo in markaas uu soo gelaayo rabbanaa laa tu-aakhidnaa in nasiinaa aw akhta'naa lama kala reebi lama kala qaado lama garanayso say ku ogaana qofka marka inuu ahlu yahay inuusan ahayn in laisku dhex dara ma rabo ahlu sunnada usuulay leeyihiin ninkii usuusha ahlu sunnada ku taagan mas'ala min masaa'il caqiidana ku gafay way dhici kartaa so usuushii saxsan tahay inuu masala ku gafo caqiida see uu gafi karaa xadiis daciifa ah ayuu qabsanaa masalan markaasu ta'wiilow la imaanaa ta'wiilkiisiina xadiis daciifou ku taagan yahay asaga marka wuxuu isleeyahay xadiidkan ayaad haysataa nas ku ah maalan ama waxaa laga yaabaaba inuu aayad tafsiirkeesu qalab isfahmi maku noqona marka saas low mal saara maya haddii baabkaas la furana aimada xataa waa dhacaya <coughs> mujaahid waxaa laga wariyey tafsiirka wujuuhun yawmaidin naadira ilaa rabbiha naadira inuu tafsiirkii muctasilada ee ahaa tantadiru awaaba rabbiha ayuu ku fasiay waxaan leenaha hadda ka hor saas la dhihi maayo ma la dhaha sababtaa maa usuushii mubtadacada ma qabo mujaahid ee tafsiirka uu ku gafi sooma garan marka waxaa masaajid in la fahmo waa jeclaalahay dadkan aan lagu degdegin waxa aan rabana keliya wax kale ma aha ummadda inay marjic yeelato haddii dadkii marjica u noqo mar walba la yihahdo faraa ku godan kaasna faraa ku godan kan kalena faraa ku godan berri wadankan haddii dhibaata ka dhacdo ummadii cid ay u ceersato waa weyneysaa maxaa yeele ri'aasada culummadu waa ka weyn tahay ri'aasada madaxda caadiga ayb ummaddu hadday marjic culamo ah ay leedahay waxaa weeyaan madaxa u dhisan runtii walow dalkaan ysa dowlad lahaan hadday culumo marjica ah uu leeyahay dalkaanu waxaa wey madaxtinima u dhisan sababtoo ah dhallinyarada culumada isku xiraysa laakiin marka culummada akhdadooda yani kufkufkooda aan lagala indhalaabin ee kulli lawada isqaadiyo ummad waxaa soo baxayso macruufna aan isfari karin munkarna aan iska reebi karin oo iska daba tirsanayo maa waana wax aanad magaaladan ku hayn ninkii arkaayana waa kaas ina waxaan u danqana waxa ay tahay waaqicaan ujeedaa maa ayb runtii waxa weeyaan hadday dadku culamo marjaca leeyihiin gesasba halahaadan culamadaasi waa karoon yihiin dad aan marjicba lahayn sidoodaa meelay u laabtaanba dad aan lahayn ayb manhajkii salafkana saas ma ahayn manhajkii salafkana qaabkaas ma aanu ku soconin ayb aqiilu dawi lhay-aati cataraatihim kufkufkooda cafiya oo iska daaya nam ila alxuduuda man rawaahu abu daawuuda wanasaa-iyu waan caliyin radia allahu canhu qaal maa kuntu maahi aniga liuqiima mid oogaayo calaa axadin axad xaddan xad fayamuuta ou dhinto markaa faajida aan helayo fii nafsina sideyda ma jiro ilaa shaarib alkhamri ma ahan fainahu low maata haddau dhinto wadaytuhu waan diyey lahaa haddau dhinto shaaribulkhamraa diyadiisa waa dhiibi lahaa wuxuuna ujeedaa dabcan shaaribulkhamraa xad mucayana ma laha asan waa madhabka oo culamadaas hadii la qabto maadaama nebigu uusa taqdiir u samaynin xoogaa ninkaas diyo waa sii lahay amaa kii boqol ku dhufa layii sida zaaniga adoo boqolka lagu dhufana dhinto diyeyn amar allaan ku taagan amase waxaa weeyaan sideetanka marka afartanka ou dhaafiyo inuu ka wado akrajahu lbukhaariy can saciid bni zaydin radi allahu canhu qaal qaala rasuul lahi sala allahu alayh ali wasalama man qutila qofkii la dilo duuna maalihi maalkiisa ka soke fahuwa shahiidun weyaan <coughs> rawaahu arbacatu wasaxaahu tirmidiyu ayb ninkii maalkiisa ka sako la jira soo difaacanayo waa shahiid kana aan ku darno markaasaan akrinayna an cabdillahi bni khadaabin qaala samictu abi radia allahu canhu yaquul samictu rasuula lahi sal l slam yaquul takunu fitanun ayaa ahaanayso fitan fakun fiiha haw fitnada dhexdeeda cabdallaahi almaqtuul adoonka alle ee la dilaayo walaa takun ahaanin alqaatila kan wax dilaayo akraja ibnu abi khaytamata wadaara qudniyu xadiiska xasan waakraja axmedu naxwahu can khaalid bni curfuda radia allahu canhu ayb axaadiistan labada ah marka waxaa weya qofku midna inuu naftiisa difaaci karo midna inuu waxaa ka muuqato aanu difaacnin ee asaga la dilo kan la dila u noqdo labada xadiis marka culamada way jamciyaan hadda ka horna waa soo marnay in haddii yani xaaladda yani dadku ay eh, mafaasid fara badan ay ka dhalanayso adoo naftaada hadaad difaacdo ama maalkaaga maalkaaga hadaad difaacdo haddii mafaasid fara badan imaanayso markaas inaada difaacin haddaanay markaa de mafaasid imaanayninna inaad aada qaadato xadiidkii hore aada difaactid culamada gobol mar walba waa laisdifaaca dhahayana waa jiraan gobol dhinaca kale oo mar walba laisdifaaci maayo kuwa dhahayana waa jiraan saddexdaas madhabba waa jiraan sida marka saxdaana waxa weeyaan in la jamciyo oo saa marka lagu jamciyo qaarna marka axaadiistan oo fakun fiiha cabdullah almaqtuul iyo iyo kuwa kale man qutila duuna maalihi iyo man qutila duuna maalihi hormarinayo kuwana kan dambe hormarinayo kuwana waa jamcina kuwa jamcinayana ugu fiican hadda ka horna waa soo marnay xadiidkan oo kale